رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه wuxuu baabu yahay laa witraani laba witir ma jiraan fii laylatin hal habeen dhexdeed waxaa kaloo uu baabu yahay khatmi salaati lleyl habeenka salaadiisoo lagu khatimo ama lagu dhammaystiro ama lagu gebagabeeyo bilwitri witr lagu gebagabeeyo wamaa jaa'a wixii yimidna baab buu u yahay fii naqdihi witirka oo la buriyo saddex masaluu kaga hadlayaa baabkan oo xaadiisteeda uu ku keenayaa imaamku gabadha qur-aanka ahrinaysa qarelaa ku siiya gadaal mar dheh gabdhaha u sheega gabadha qur-aanka ahrinaysa hoosu dhig codka masalada koobaadi waxa weeye hal habeen laba witir ma wada geli karaan oo ama qaybta hore inta laga witriyo dhexda haddana laga witriyo ama qaybta hore laga witriyo haddana habeenka qaybtiisa dambe witir labaad uu la yimaado habeenkii hal witir umbaa la ogolyahay masalada labaadi waxa weeye salaadaada habeenkii aad tukanayso waa inuu witirku ugu dambeeyo oo aad ku khatinto masalada saddexaadna waxa weeye haddii intaad witirkaagii tukato aad habeenka gelinkiisa dambe soo kacdo salaadaadiina waad af jartay oo witirkii horaad u tukatay maxaad samaynaysaa witirkii ma ragcad kale oo intaad tukato baad burin burinta saasaa laga wada wamaa jaءa fii naqdihi naqdi اlwitri waay waxaana laga wadaa habeenkii markaad soo kacdo witirkaagiina kuu hormaray salaadda markaad isu taagto hal ragcad baa tukan ragcaddaasi waxay burinaysaa witirkaagii bay burinoo shafci ka dhigaysaa hal ragcada kadibna salaadihii baad labalaba u tukan witirkii baad gadaal kala imaan marka naqdiga marka waxaa la yidhahdaa witirkii oo la buriyo oo lagu buriyo hal ragcad oo kale oo dib laga tukado taasoo ka dhigaysa witirnimada ka saaraysaoo shafci ka dhigaysa saasaa laga wadaa macna ayib saddexdaa masalo kaga hadlay can طalq bni caliyin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yaquulu leh laa witraani laba witir ma jiraan fii leylatin hal habeen dhexdeeda rawaahu lhamsatu shantii baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye waxaa saxiixinaya xadiidka isagaa ibni xibbaan alimaamu tirmidina wuu taxsiiniyey sheekh albaanina wuu saxiixinaya bal sidoo kale waxaa taxsiininaya alxaafid ibnu xajar sheekh shucayb alarnaaduud iyo sidoo kaleeto alxaafid ibnu mundir isaguna badriga ayuu isaguna ku taxsiininaya waa xadiid sugan marka xadiidkuna sabab buu lahaa dhammaystirkiisu waxa weeye talq ibnu caliyi wiilkiisa oo qays ibnu talqi la yidhaah ayaa wuxuu leeyahay aabbahay talqi bnu caliyi baana soo siyaartay buuhi maalin ramadaana markaasuu agtannada ku gaadhay habeennimo uu nala joogay wuu nala afuray buuhi kadibna habeenkaasuuna tujiyey uma qaama bina tilka alleyla wa awtara bina salaadii taraawiixduuna tujiyey witirkiina waana tujiyey waa noo raaciyey uma inxadara ilaa masjidihi markuu annagana tujiyey ayuu xaafaddii uu deganaa masaajidkeedii buu aaday masaajidkiibuu haddana fa sallaa biasxaabihi masaajidkaa haddana dadkii ku tukan jiray buu haddana salaaddii taraawiixda tujiyey masaajidkanuu soo tujiyey xaafadduu deganaa buu tegay masaajidkeedii buu haddana salaaddii taraawiixda tujiyey xataa idaa baqiya alwitru salaadiisii masaajidka dambe markuu witrkii laaban yahay ayuu qadama rajulan ninbuu hormariyey isagii intuu dib u baxay uu nin soo hormarya markaasu wuxuu yidhi awtir biasxaabika dadkan masaajidka isugu yimid witirka tuji buu yidhi maxaa yeeley fa innii samictu rasuula allahi sal lay wasalam yaquul maxaa yeele nabigaan maqlay oo leh laa witraani fii leyla hal habeen laba witir ma wada galaan isaga witirkiisii marka qoladii uu tujiyey markii hore yuu witirkii la tukaday sooma oo uu tujiyey markuu masaajidka dambe yimid salaadii salaaddii taraawiixda wuu tujiyey laakiin witirkii markuu jooguu nin kale dadka witirka tuji ku yidhi isaguna dibbuu u baxay markaasuu xadiidkan daliishaday xadiidka marka sidaasuu ku imaanayaa oo sababtaasuu talq ibnu caliy uu ku sheegay talq ibnu caliy waana xadiid suganoo xasana w xadiidku marka wuxuu faa'iidaynayaa in aan laba witir aan habeenkii la wada samayn karin waana laisla ogolyahay waxaana deliishanaya culimmada qabta haddii habeenka gelinkiisa hore aad witirkaagii tukato witirku waa ragcadda ama rakacaadka tirada isdheer ah ee salaadda u dambaysa wa haddaad witirkaaga habeenkii tukato qaybtiisa hore in witir labaad aadan soo celin karaynin ama kii hore inaad ku shafciso ku talagal ama witir kaleoo madax bannaanba ka dhig witir kaloo madax bannaan warkiisa iska daa isaga waa laysla ogolyahaye laakiin xadiiskani wuxuu diidan yahay qolada qabta markaad soo kacdaad ragcad tukan shafci bay kaaga dhigi taasay diidantahay leanna wuxuu leeyahay witir kale ayuu noqonayaa maxaa yeele ragcaddii horeed horay u tukatay jaa way dhammaatay tan dambeed tukanaysana waa mid kaloo iyadana madax bannaan bedelkii aad shafciga u jeeday iyo inaad witirkaagii buriso laba witir baad tukatay maxaa yeele witirkaad tukatay hore iyo ragcaddan dambeed leedahay isa iyadii baan witirnimadii kaga baxayaa imisaa udhaxaysa waxaa udhexeeyey jiif baa udhexeeyey cuntaa udhexaysay hadal baa udhexeeyey waa la kala tegey wakhti baa ka soo wareegay waa gelin dambe halkan ragcad tee seebay tii hore oo habeenka gelinkiisa hore dhacday seebay yacni intay ugu tagto ay markaasi laba ragcadood oo isku salaamo naqsi oo isku mid ah u noqon karaan hal salaad say wada noqon karaan ma noqon karaan waxay soo baxaysaa marka inay laba witr yihiin xadiiskana marka haysto laa witraani wuxuu marka daliilu yahay qolada qabta witirkaagii hore ragcad dambood ku naqdiso la imaan maysa maxaa yeelay witir kalaay noqonaysaa xadiiskaana diidan ayb wacan ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi waaalih wasalam qaala wuxuu yidhi ijcaluu waxaad yeeshaan aakhira salaatikum salaadiinna aakhirkeeda bileyli habeenkii aad tukanaysaan witran tira isdheer ka dhiga habeenkii salaadaad tukanaysaan tira isdheer ka dhiga aakhirkeeda macnaha oo ku gabagabeeya tira isdheer rawaa waxaa wariyay aljamaacatu baa warisay ilabna maajah ibn maajah mooye ayib xadiidkanina wuxuu faa'iidaynayaa ama uu daliil u yahay tarjamada qaybteeda labaad xadiidkii lawi tiraani ee kan hore tarjamada juskeeda hore ama qaybteeda horuu daliil u yahay juska labaadna xadiidkana u ah daliil u ah oo ah wa khatmi salaati alleyli bilwitri habeenkii salaaddaa tukanaysa inuu witirku ugu dambeeyo oo ragcaddaasi tirada isdheer ka dhigaysa inay salaadaada ugu dambaysa habeenkii xadiiskanina taasuu daliilu yahay can ibni cumar radi allahu canhuma anahu isagu kaana wuxuu ahaa idaa goortiisu ila la weydiiyo canilwitri witirka haddii la weydiiyo qaala mid yidhaahduu ahaa ibnu cumar amaa ana anigu falow awtartu haddaan witriyo qabla an anaama intaanan seexanin uma kadibna aradtu aan doono an usalliya inaan tukado bileyli habeenkii Ah, intaanan seexanin baan salaatuleylkaygii tukaday waana witriyey habeenkii baan soo kacay inaan tukadaan doonay maxaan samaynayaa shafactu waan ku lamaaninayaa ragcaddii hore witirka ahayd biwaaxidatin hal mid baan ku lamaanay hal ragcad ah maa madaa wixii tegay oo min witri witirkaygii ah witirkaygii tegayee kisiga ahaa hal ragcadoo kale intaan tukayoon ka dabageeyo oo yaan ku lamaanin markaasay witirka ka saariyo shafci bay ii noqon buui ayb kadibna uma kadibna sallaa waan tukan buuhi manaa manaa labalabaan u tukanaya fa idaa goortii qadaytu aan dhammeeyo salaatii salaadaydii markaan dhammeeyo ayaan awtartu marka witrinayaa biwaaxidatin hal ragcadaan ku witrinaya maxaa yeele lianna rasuula lahi sal lay slm rasuul alle amaranaa wuxuuna amray an najcala inaan yeelno aakhira salaati alleyli habeenka salaadiisa aakhirkeeda inaan yeelno alwitra tirada isdheer inaan ka dhigno witrka inaan ka dhigno rawax waxaa axmed xadiidkaasi sanadkiisu waa xasan moxamed ibnu isxaaq baa ku jira oo mudallis ah laakiin saraxa bitaxdiid laakiin bisababihi buu xadiidku xasan leeyahay qaybtan marfuucaana amaranaa an najcala aakhira salaati leyli lwitra qaybtaasuna waa saxiix oo xadiidka hore jamaacadu ay warinayso ayaa eh, saxiix ka dhigay ayb meeshan marka waxaa taalla ishkaalka yaalla wuxuu yahay ruuxii buu salaadiisii leylka tukaday gelinka hore witirkiisiina waa dhammaystay wuu iska sexay hadhow buu soo kacay wuxuu rabaa hadduu dib ka soo kacay inuu sii tukado muxuu samaynayaa a'immada salafka saxaabada ka soo bilow a'imadii ilaa hadda laba ra'yi baa la qabaa marka ra'yi wuxuu leeyahay witirkii hor maray oon horay u tukaday baan hal ragcad a ka dabageynayaa markaan soo kaco halkaa ragcadee keligeeda baan tukanayaa ragcaddaydii horee salaadaydii horee gelinka hore ii khatimtay ragcaddan dambe ayaa shafci ka dhigayso witirkii ka saaraysa waana masalada loo yaqaano naqdulwitri witirkii jabintiisa ama burintiisa oo ragcad dib laga tukaday ay buriso ama lagu buriyo lagaga saaro witirnimada ra'yigaasi waa madhabu taa'ifa min alculamaa waxay cuskanayaan nebiga sal ly waslam wuxuu yidhi ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran xadiidkana cuskanaya oo waxay leeyihiin witirka hore habeenka qaybtiisa hore dhacay witir ii noqon maayo maxaa yeelay nebigu wuxuu amray witirku inuu salaadda ugu dambeeyo anigiina salaado kalean tukaday witirku marka gadaal inuu ka yimaado weeye kii hore ee horay dhacayna waa in xal loo helo maxaa xal loogu heli hal ragcadaan ku daraahe ra'yigaasi waa ra'yu aa'ifa min alculamaa <clears throat> ra'yiga labaadi waxa weeye ma ahee witirkan hor maray oon horay aan u tukaday salaadaydii witirkeedii wey waan soo kacay soo maaha wax witiroo dambe la imaan maaye labalabaan isaga tukanaya saan labalabadaas u wado u wado u wado waan salaadayda sidaa ku dhammaysanaya witir labaadna ma soo celinayo ragcad witirkaygii naqdisana ma soo celinayo ayib qoladaasi waxaa haysata xaggeed ka gelaysaan xadiidka yidhi ijcaluu aakhira salaatikum billeyl sidiinna kale waad qumantihin laakiin witirkiinnu salaaddiinna habeenkii uguma dambeeyo waxay ku jawaabeen witirku inuu salaadda habeenkii ugu dambeeyo laasim ma ahee waa sunno maxaa yeele waxaan helay nebiga oo intuu witirkiisii tukaday witirka gadaashiisa haddana salaada tukaday witirkiina aan soo celinay xageed ku haysaan waaya xadiidkiisa uu imaan doonaa waana soo marnay sidaas daraaddeed waxaa kalooy ku bushiyeen qolada hore ra'yigooda ragcaddan aad dib ka keenayseeneed ku naqdinaysaan witirkii hore waa witir labaad eh ragcaddii hore maba sharcin kartaba sababtu waxa weeye isku wakhtina ma ah salaado laba goor la kala tukaday weeye oo wakhti badani u dhaxeeyo oo hurda u dhaxayso oo jiif u dhaxeeyo oo sheeka u dhaxayso seebay hal salaad u wada noqon karaan oo isu shafcin karaan waxaad ka dhigantihiin bay dhaheen dad saddex witir tukaday nebigu muxuu yidhi laa witraani buu yidhi waxaaba tukateenba saddex witir baa tukateen mid waa midii aad salaadiinna fiidkii ku xidheen midna waa midan aad naqdiga ka dhigaysaan oo iyotanoo witir madax bannaan waay salaada aakhirkeediina midbaa diid kala timaateen saddex witir baaba tukateenb laba witir baana la diidanaa marka nimay baasha waad qasteen waad sii hallayseen bay halkaasay qoladaa mariyeen sidaa madhabkaas waa madhabka ay jamaahiirtu qabaan saxaabada taabiciinta aimada afarta ah jamaahiirtoodu waxay qabaan ragcadda witirkee dhexda la gelinaya inaysan sax ahayn witirku hadduu hormaray la soo celin maayo labalabo ragcadood baad iska tukan sidaasaadna salaadaada habeenkii ku dhammaysan aayatu maa fi lamri waxa ugu weynee kaa tegay waxa weeye shay sunno ah umbaad ka tagtay oo ahaa in witirku salaadaada ugu dambeeyo laazim ma ahe waa sunno sunno umbaad ka tagtay may wax kaama hallaabin xadiiska ku tusaya inuu nebigu witirka kadib tukan jirayna wuu inoo soo socdaa madhabkaas loo badan yahay baana xoog badanoo masalada raajixa saas way macnaha cabdullaahi <clears throat> bni cumar marka aarkiisan aarkiisan waa isaga madhabkiisa waay waa siduu isagu qabay xagee buu ka fahmay xadiidkanuu ka fahmay amaranaa an najcala aakhira salaati اlleyl alwitra laakiin waxaa la dhihi karaa waxaa ka qarsoomay amarkaasi inuusan ahayn amru wujuub ee uu yahay amru istixbaab lificli rasuuli oo xadiidka caaisha iyo umuslama inoo soo socda wacan caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi alwitru witirku alaaatu anwaacin waa saddex nooc faman shaaa ruuxii doona an yuutira inuu witriyo awala leyli habeenka aw bilowgiisa habeenka awalkiisa aw tara wuu witrinaya fa in istayqada hadduu soo tooso oo fa shaaa uu doono an yashfacaha ragcaddii witirka ahayd inuu ku lamaaniyo birakcatin ragcad kale ku lamaaniyo wayusallii uu tukado rakcatayni rakcatayni kadibna labalabo ragcadood salaadiisa uu tukado xataa yusbixa ilaa waaguu ka baryo umma kadibna yuutiru uu witriyo oo witir kale dib kala yimaado maadaama kii hore uu naqdiyey oo shafciga ku naqdiyey facala wuu samayn buuli saas manaa faman shaa'ada jab facaladaasa yaa hadal ku dhacaya ruuxii doona inuu hadduu habeenka qaybtiisa hore inuu witirka tukado oo soo kaca ragcaddiisii mid ka daba tukadaoo shafci ka dhiga kadibna labalaba isaga tukada ilaa waaguu ka baryo markuu waagu soo baryayena witir la yimaada ilan kiisii hore wuu buriyey soo ma kiisii hore wuu buriyey witirkiisii markaa dib kala yimaado facala sidaa wuu yeeli karaa wa wain shaaa hadduu doonana ragcatayni laba ragcad inuu iska tukado xataa yusbixa ilaa u waabariistana ayadana wuu heli karaa wa oo talabaad maxay tahay waa tii jumhuurtu qabtay oo soo celin maysid witirkiiyo witirkaagii waa kii tegey laakiin maxaad samayni laba ragcadood baad isaga tukan sidaadna salaadaada ku dhammaynaysa witrka soo celmaysa ragcad shafcisana la imaan maysadoo aad ku naqdinaysa witrkaaga wain shaaa ah hadduu doono aakhira leyli habeenka aakhirkiisa hadduu doono inuu witriyana awtara wuu witrinaya haddaad rabto inaad habeenka qaybtiisa dambe witrkaaga ka dhigatana waad heli kartaa rawahu shaaficiyu fii musnadihi imaam shaafici baa soo saaray kadalika waxaa soo saaray cabdurazaaq fi lmusanaf min ariiqihina waxaa ku soo saaray sidoo kale ibnulmundir fi lwsat aarkaasina waa aar saxiixa oo cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu waa ka sugay cali marka wuxuu qabaa labada ariiqba inay sax yihiin haddaad witirkaagii hore naqdiso oo salaadaada markaa witir aad ugu dambaysiisana waad heli karta haddaad labalaba isaga tukato witirkii kii hore un aad ka dhigatana waad heli karta wacan ummi salmata radi allahu canha ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yarkacu mid rukuuca rakcatayni laba ragcadood bacda alwitri witrka gadaashiisa rawaahu tirmidiyu baa wariyey rawaahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wabnu maajah wazaadaa waxayna ziyaadiyeen labadoodu wa huwa jaalisun isagoo fadhiya yacni kaana yarkacu rakcatayni bacda alwitri wa huwa jaalis ziyaadadaasay ku dareen markuu labada ragcaod tukanaya fadhiguu ku tukan jiray ayib xadiidka umu salama sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhahdo maymuun ibnu muusa oo saduuq ah laakiin mudallis ah wuuna cancaneeyey waxaa kaloo ku jirta cancanatu xasan albasri oo isagana mudallis ah sidaas daraaddeed sanadkiisu waa daciif ayib laakiin sheekh axmed shaakir iyo sheekh albani labaduba way taxsiininayaan oo waxay ku taxsiininayaan xadiidka caaisha ee waqad sabaqa hada almacna min xadiii caaisha uu inaleeyahy oon sheegi doono kaasay ku taxsiininayaan laakiin a'immadii mutaqadimiinta ahaa sida bukhaari iyo daara qutni waxay leeyihiin xadiiu ummi salama in laga dhiga xadiidkani saxba ma aha xadiiu waa xadiiu caaisha xadiidku waa xadiiu caaisha laakiin ruwaadda qaarkood baa gafayoo khaldamayoo xadiiu ummi salamay ka dhigeen saas daraaddeed xadiiu mislama maba jiraba oo macnahan ku imaanaya ee waa khalad xadiidku waa xadiiu caaisha waana xadiidka fii saxiix muslim ku imaanaya uuna gadaashiisa ishaare wey sheekh oo uu yidhi waqad sabaqa hada almacna min xadiii caaisha kaas un weeye laakiin ummu salama in loo tiiriyo waaba khata' bay leeyihiin alimaamu albukhaari fi taarikhi alkabiir wakadalika addaara qutni fi lcilal ayib sidaa markii la yidhaahdo xadiiku xadii caaisha kusoo urursanaya waa se sugan yahay macnaha <clears throat> ayb waqad sabaqa wuu soo hormaray buu sheekhu yidhi haada almacnaa macnahani oo kee ah inuu nebigu sal lay wasalam witirka kadib uu laba ragcadood tukaday soo ma macnahaasi waa inoo soo hormaray buu yidhi min xadiii caaisha radi allahu canha wa huwa xujatun weye daliil weeye liman lam yara ciddii aan arkin buu daliil u yahay naqda alwitri witirka burintiisa ciddii ayna la qumanaanin witirka in la buriyo ragcad kale laga dabageeyo ciddii aynan la qumanaanin baa xadiidkan deliishanaysa oo jumhuurta macnaha xadiidkan caaisha wuu inoo soo hormaray xadiidkan caaisha wuu inoo soo hormaroo xadiidka dheer eenu ku soo marnay weeye <clears throat> xadiidka sacd ibnu xishaam annahu qaala licaaisha wuxuu ugu dambeeyaa baabka baabulwitri birakcatin wa bialaain wa hamsin wa sabcin wa tiscin bisalaamin waaxid waxaan u malaynayaa inuu yahay eh, baabkan hadda aan marayno baabka ka horeeya ee ah baabu waqti salaati lwitri baa ka horray sooma xadiidka ku xiga waay xadiidka dheer ee ku xiga xadiid sacd ibni hishaam annahu qaala licaa'isha soo ma xadiidkaa markaad dhexdiisa soo martaan waxaa ku imaanaya uma yusalimu tasliiman yusmicuna uma yusallii rakcatayni bacda maa yusalimu wahuwa qaacid jumladaa xadiidka dheer ku dhex jirta wey waxa uu ka wado ee sheekhu uu leeyahy waqad sabaqa hada almacna min xadiidi caaisha muxuu tilmaamayaa marka xadiiskaana muslim baa wariyay iyo hayrkiiba wuxuu tilmaamayaa nebigu sal lay wasalam witirka markuu tukado kadib inuu tukan jiray laba ragcadood fadhigana uu ku tukan jiray maxaa inoo soo baxay marka waxaa inoo soo baxay nebigiioo witirka kadib salaad la yimi ayib waxaa inoo soo baxay oo kale ficilkiisaas iyo xadiidkii ahaa ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran markaan iswaafajinayno oon jamcinayno waxaa inoo soo baxaya qowluhu nebiga amarka uu bixiyey ficilkiisaa fasirayoo amarku inuusan wujuub ahayn buu faa'iidayn laakiin uu yahay istixbaab sooma amarka witirka salaada ha u dambeeyo amarkaasi waajib maaha laasimna maaha maxaa ka sarfiyey wujuubka iyo lusuumka ficilka nebiga ka sarfiyo waxaan helnay nebigiioo witirka gadaashiisa tukaday ficilkiisaasaa marka saarif ah oo u sarfinaya ila alistixbaab saas daraaddeed eh, sida sawaabka wax weeyaan in aadan witirka soo celinaynin ee labalaba ragcadood iska tukan salaadaada witir inuu u dambeeyana waa uun sunne laazima sidaasay axaadiistu marka isugu imaanaysaa oy ku jamcismaysaa jamcaana sidoo kale waxaa wata oo meeshaas maray alimaam ibnulmundir fi lwsat hadal qiimo badan buu leey waqad rawaa saciid ibnu musayab buu yidhi saciid ibnu musayab wuxuu wariyey anna abaa bakrin abubakar iyo wacumara cumar tadaakaraa waxay Eh, muxuu ahay eh, tadaakureen alwitra witirkiibay tadaakureen cinda rasuulilahi sal lay slam yani way isla sheegsheegeen way isla sheeg sheegeen witirka cinda rasuulilahi sal lay wasalam faqaala abu bakrin wuxuu yidhi amaa ana anigu fa usallii waan tukan habeenka qaybtiisa horaan tukanaya witirkayga uma kadibna anaamu waan seexane cala alwitri witirkayga korkiisaan ku seexa bimacnaa anoo witirkaygii tukaday baan habeenkiisa rerta tagaya oo seexanaya waidastayqadtu haddaan soo toosana oo soo baraarugo habeenkii qayb ka mid a ah, sallaytu waan tukan shafcan shafcan labalabaan isaga tukan xata asabaax ilaa waabarka laga gaadho oo witirkii ma soo celinaya labalabadayda un baan wadanaya waay ayb wa qaala cumaru cumarna wuxuu yidhi laakinnii anaamu aniguse waan seexan calaa shafcin baan ku seexanaya witirkaygii dib baan isaga dhigi laba ragcadood intaan tukado ama ka badan salaad aan tiro isdheer ahayn intaan tukadaan seexan anoon witrkii tukanin uma kadibna uutiru waan witrini min aakhiri saxari hiraabta aakhirkeeda yani waxa weye xilliga habeenku sii dhammaanaya habeenka aakhirkiisaan marka witrka la imaanaya oo witrkaygii dib baan ka tukan wa faqaala nabiyu nabigu markaasaa wuxuu yidhi sal ly waslam liabi bakrin abubakar wuxuu ku yidhi xadira haada xadira haada kani waa taxadaray kani waa dadaalayo dee hurdaa kula tegi karta soo maa intaadan seexaninba haddaad witirkaagii waxoogaaga kala tuurato soo dadaal maadan marin marka intay wax kaa fakan lahaayeen waxoogaagaaga hore isaga dhammayso marka xadira haadaa wuu taxadarayo dadaal buu muujiyey wa qaala licumara cumarna wuxuu ku yidhi qawiya wuu awoodo wuu xoog buu ficil xoog buu sameeyey haadaa kani cumarna aleelahay nin xoog iyo awood leh ficilkii wa ayib maxaa yeeley nin eh, habeenka gelinkiisa dambe soo kachayahay dee waa nin markaasi raganimo badan ku jirto soo ma xoog iyo awood muxuu ahay kusoo kacay wa marka kanna xoog oo waktigii fadliga badnaa buu galay kanina taxadar buu sameeyo intay wax ku dhaafi lahaayeen xoogaagaaga israacsuy rawa waxaa wariyey aarkaasi abu sulaymaan baa wariyey alkhaaabi biisnaadihi buu ku wariyey kadalika waxaa soo saaray aarka taxaawi fi sharxi macaani اlaahaar cabdrazaq fi lmusanaf ibn اlqaطaanna fii bayaani اlwahmi wاlihaam kitaabkiisa wuxuu u tiiriyey aarkan musnad baqiya bnu makhlad ayuu u tiiriyey aarkani daahirkiisu hadda waa mursal sababtu waxa weye saciid ibnu musayab baa aar ka warinaya soo ma saciid ibnu musayabna saxaabi maahayna taabici maahayn taabici buu ahaa saxaabi maahayno taabici kabiira buu ah saas daraaddeed goobjoog ma ahaan karo nebiga oo cumar iyo abubakar sidaa ku leh oo hadalkaasi dhex marayo ma goobjoog ma ahaan karo maxaa yeele dib buu ka dhashay saas daraaddeed waa wax loo yaqaano mursalka marka hirsaal baa ku jira khabarkan oo mxuuna waa mursal eh, mxuu ahay saciid ibnusayab mursalu saciid ibnusayab waxay yidhahdaan waa min asaxi almaraasiil baa la yidhahda axaadiista mursalka kuwa ugu xoog badan wa imaamu shaafici iyo raglana waxayba yidhaahdaan waa xuja maxaa yeelay waa la baadhay maraasiishiisaoo inta badan way xoog badantah cumar buu soo gaadhay bay yidhahda axmed iyo ragle waxay leeyihiin cumar waxbuu ka maqlay dabcan xilliguu dhashay iyo cumar markaad isu fiirsa waxuu ka maqli karay isagoo yar ama abubakar maya mabuu soo gaadhinb ayb aarkaasi marka waa sidaa laakiin asarka qaybtiisa marfuuca ah oo nebigu inuu labadaa hadal ku kala yidhi ah qisada hore ma laakiin qaybta dambe ee midba uu hadalka ku yidhi intaas way sugan tahay oo hawaahid bay iyadu leedahay hawaahiddeeda waxaa ka mid a ah xadiiu abi qataada oo ay soo saareen abu daawuud iyo hayrkii wuxuu yidhi nebigu sal lay waslam wuxuu yidhi abu qataada nebiga abubakar wuxuu ku yidhi mataa tuutir goormaad witirka tukataa markaasu wuxuu yidhi uutiru min wali leyl habeenka bilowgiisaan tukadaa cumar buu haddana weydiiye wuxuu idhi mataa tuutir witirkaaga adna goormaa tukataa markaasuu wuxuu idhi aakhir alleyl habeenka aakhirkiis qaybta damaanka tukada markaasuu nebigu abubakar ku yidhi ha ahada haada bilxasmi cumarna wuxuu ku yidhi ahada haada bilquwa ah, abubakar wuxuu qaatay xasmi iyo go'aan iyo taxadar cumarna wuxuu qaatay sidii xoog iyo awooddu ku jirtay xadiikaasi marka waa xadii saxiix abu daawuud iyo ibnu khusayme iyo keyrkood iyo xaakim iyo soo saaray waana saxiix yani xaakim iyo dahabi iyo buusiriyo way saxiixinayaan shawaahid kalena waa leehy ibnu cumar iyo jaabiri laga warinaya marka xadiidka qaybtiisan marfuuca oo labadaa hadalee nebigu uu ku kala yidhi labada saxaabi intaasi way sugantahay laakiin qaybta la leeyahay waa mursal oo qaarna ay sugayaan qaarna ay diidan yihiin waa qisada hore oo muxuu ahay inay witirka nebiga agtiisa ku sheegeen qaybtaas wman waxaa kaloo iyadana aan shaahid u waayey aarka meesha hadda laga deliishanayo oo ah hadalka abubakar waida stayqadtu sallaytu shafcan shafcan xata sabaax meeshaas hadda laga deliishanayo yacni waxa weeyaan haddaan hurdada ka soo kaco witirkaygiin horay aan u tukaday laba laba ragcadood baan tukanayaa ilaa waagu ka baryo abubakar hadalkiisaas waxaa deliishan lahaa ama deliishanaya qolyaha jumhuurta ee qaba inaan witirka la naqdinaynin saas wey manaa laakiin jumlada iyadaa wax xoojiya oo shaahida uma helin ayb hadalka abubakar ba ha baabu qada'i maa yafuutu min alwitri wsunani alraatibati wlwraad wuxuu baabu yahay qada'i maa yafuutu wixii ruuxa dhaafa qallihiisa oo min alwitri witirkiia wasunani araatiba iyo sunnooyinka salaadaha waajibka raacsan walawraadi iyo wardigiisi awraadda waa wixii aad habeenkii akhrisan jirtay ama dikri ama qur'aan ama wuxuun aad lahaydoo yaa awraadda la yidhahda oo ku caada ah saddex masaluu xadiiska iyuu kaga hadlayaa baabkanna imaamku oo salaaddii witirku hadday habeenkii ku dhaafto ma la qallaynaa maalintii salaatuleylkii baa ku dhaaftay bima fii dalika witirkaagii ama witirkii waa ku dhaafay salaatuleilkii waa tukatay waagu markuu barya kadib ma tukan kartaa ma qallayn kartaa wa masalada labaadi waxa weeye salaadaha sunnooyinkaa ee raacsan salaadaha waajibkaa inta badan qabliyaadkay ku dhici iyo bacdiyaadka labadaba yacni salaada duhurka salaadaha ka horreeya kuwa ka dambeeya kadaalika salaadaha kale hadday idhaafaan oo wakhtigoodii tago ma tukan karaa mise khalaas haddii wakhtigeedii taga waa u dhammaatay ta saddexaadna waxa weeye awraaddaada wardiga ama dikriga ama qur-aan akhriska aad caadaysatay habeen kasta inaad la timaado hadduu isagana ku dhaafo ama xanuun ama caajis ama wuxuun kugu yimaadaan ama safar dib ma kala imaan kartaa an abi saciidin alkhudri qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man naama ruuxii seexda can witrihi witirkiisii ka seexda aw amase nasiyahu ama halmaama ama hurtaa kaa tagsiisay ama halmaan falyusalihi ha tukado idaa goortii dakarahu uu xusuusto rawaah waxaa weeye abu daawuud kadalika tirmidi ibnu maaja iyo axmed bay soo saareen xaakim baa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina kadalika wuu saxiixinay xadiidkan wuxuu inoo faa'iideeyey witirkaaga habeenkii haddii hurda kaa tagsiiso ama halmaan kaa tagsiiyo markaad xusuusato ayaa tukan tirmidi sida oo lafdigiisu ku daray hadday hurda kaa tagsisana markaas soo toostaa tukan bimacnaa wax weeyaan xilligaad xusatay xilligaad soo toostay haddii xataa waagu baryey markaa kadib haddaad jaanis u heshay waxaa shamlinaysa oo soo gelaysaa idaa dakarahu halmaan hadduu kaa tagsiyena xilligaad xusuusato hurda hadday kaa tagsisana xilligaad soo toosta jaaniskeed hesho ayb wa can cumar bni khaaabin radi allahu canhu qaala wuxuu idhi qaala rasuululahi sal ly waslam rasuulku wuxuu uhi man naama ruuxii seexda can xisbihi xisbigiisii ka seexda min alleyli habeenka xagga xisbigii qur'aanka uu akhrisan jiray ruuxii ka seexda aw amase can shayin shay ka seexda oo minhu ka mida xisbigiisii ama juskii ama xisbigii akhrisan jirtay baa dhammaantii ku wada dhaafay ama qayb ka midaa ku dhaaftay oo wakhti aad u weydood ka gaari weyday hee oo faqra'ahu akhriya maa bayna salaati alfajri wa salaati aduhri inta salaada fajarka iyo salaada duhurka u dhaxaysa akhriya oo xisbigii wixii ka tegay la yimaadoo qalleeya kutiba lahu waa loo qorayaa kaannamaa qara'ahu sidii isagoo akhriyey oo kale min alleyli habeennimadii ahriyay oo kaleeto sidii isagoo wakhtigeedii akhriyay oo kaleeto ajirkeedaa loo qoraya rawaahu ljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye xadiidkaana wuxuu inoo faa'iideeyey wixii dikri ama xisbi ama qur'aan ama salaad aad lahayd salaadda waa looga qiyaas qaadana oo habeenkii aad tukan lahayd haddii ay ku dhaafto xilliga aad tukan kartaayo inay tahay salaadda fajarka markii laga baxo kadib ilaa duhurka laga gaadhayo barqinkii ayaa tukan karaysa waxaa kaloo xadiisku inoo faa'iideeyey salaadda xilliga aad tukanaysay caadiga ku ahayd habeenkii ajirkii inaan la nusqaaminayn wadalika fadlullah kaan adigoo xilligeedii tukado kalea ilaahay uu kugu qoray laakiin waxaa sharti bay dhaheen culimmadu waxaa sharti ah inay caado kuu ahayd shayga sidiisaba haba iska yaraadee cibaadada la caadaysto oo ruuxu uu daa'imo uusan jarjarin goynin waxaa ka mida fadaa'isha ay la dheer tahay cibaadada mar intaad u xamaasooto haddana aad ka tegayso waxay la dheer tahay markii aad ay sidanoo kale kugu dhaaftana waad soo dibbaad ka qallayn kartaa oo maalintii baad la imaan kartaa sidoo kaleeto haddaad ka xanuunsatana ama ka mashquulsana ama wax kaleeto caarida kugu yimaadana adoon tukanin baaba waxaa laguu qorayaa sidii adigoo sameeyey amaad tukaday oo kaleeto ajirkeedaabaa laguu qorayaaba ama waad ka safartay ama marad baa ku qabtay ama culays kalea kugu yimid waxaa laguu qori kaana adoo sameeyey oo kaleeto cibaadaadka macnaha la istimraaro ama la daa'imo wa wabata canhu waxaa ka sugan nabiga sal allahu alayh waalih wasalam waxaa ka sugan annahu isagu kaana inuu ahaa idaa goortii manacahu uu diido min qiyaami alleyli habeenka istaagiisiiyo salaadiisii hadduu u diido nawmun hurdu ay u diido aw amase wajacun ama xanuun u diido sallaa mid tukada ayuu ahaa min annahaari maalinta xaggeeda intay cashrata rakca labiyo toban ragcadood mid tukadu ahaan jira xadiidkaasi salaaddii habeenku hadday dhaafto maalinkii buu tukan jiray laakiin labiyo toban ragcadood buu ka dhigi jiray xadiidkaasi waa xadiidu caaisha oo waxaa soo saaray muslim axmed abu daawuud iyo nasaai waa xadiidkii hadda aan soo sheegaynay xadiidkii dheeraa sacd ibnu hishaam uu ka warinay caaisha yuu ku yimid hadalkani ku yimid macnaha ayb ayib yani baabu lwitri birakcatin wa bialaain wa hamsin halkaas xadiidka aan hadda ku soo sheegnay ayib xadiidka wuxuu inoo faa'iidaynayaa witir baa tukan jirtay wuu ku dhaafay hurdo ama muxuu ahay xanuun baa kaa tegsay waa tukan kartaa baan nidhi maalintii soo ma dib baad ka tukan kartaa ayib witirkii habeen baa witirka loogu talagalay maalin baadna tukanaysaa maxaad samayn witirkii tukan maysid leanna witir haddaad maqashoba tiro isdheer salaada haddaad maqasho waa habeenkii witirka wakhtigiisii haddii la soo dhaafay salaad shafciyaa tukani marka tirada isdheer baad ka saari haddaad maalan saddex ragcadood tukan jirtay afar baad ka dhigi haddaad shan tukan jirtay lix baad ka dhigi haddaad toddoba tukan jirtay siddeed baad ka dhigi haddaad sagaal tukan jirtay toban ka dhig haddaad kow iyo toban tukan jirtayna labaiyo toban ka dhig ama ragcadda siyaadadaa gooyo labada ku koob saddex baad tukan jirta laba bes ka dhig shan baad tukan jirta afar ka dhig yacni witir maalin lama tukado xadiiskan marka wuxuu tilmaamayaa caddayn ziyaada abaa ah la jirto salaaddii habeenkiiyo maalinimada la soo celinayo witirku kuma jiro witirkiisa ragcad kalaa la raacinayaa oo shafci baa laga dhigaya intaasuu xadiikaasi inoo faa'iiday ayib culimmada jamahiirtoodu waxay qabaan bima fii dalika a'immada afarta ah waxay qabaan in salaadaha habeenkii la tukado iyo salaadaha sunnada aba haddii wakhtigooda ku dhaafaan dib laga tukan karo laakiin waxay isku khilaafsan yihiin wakhtiga dib laga tukan karo waa wakhtigee jumhuurtoodu waxay qabaan wakhtiga la tukan karo waa inta u dhaxaysa salaada subax markii laga baxo ilaa qoraxdu intay ka soo baxayso intaasaa tukan kartaa wixii habeenkii ku dhaafay qaarkoodna waxay qabaan maye waxaa la tukan karaa ilaa laga gaadhayo duhurka waana sida uu tilmaamayo xadiiskan dambe ee cumar bn khataab radi allahu tacala canhu wuxuu sheekhu yidhi waqad dakarnaa waan sheegnay canhu nebiga xaggiisa waxaan ka sheegnay qadaa sunani sunnooyinka qallayntooda fii hayri xadiiin hal xadiid wax ka badan baan ku soo sheegnay soo ma xadii wax ka badan xadiis fara badan baan ku soo sheegnay inuu nebigu qallayn jiray sal lay slam oo dib kala imaan jiray sunnooyinka waa sunnooyinkee sunnooyinka rawaatibta ah somayna xadiistooda soo mara ah, yani waxa weeye tii duhurka ka dambaysay oo uu dib kala yimid tii maqribka waxaan dhiilaa ka horraysay salaada subax oo uu salaada subax kadib tukaday waan soo marnay iyada axaadiisteeda macna baabu salaati taraawiixi salaada taraawiixda ayuu baabu yahay salaada taraawiixdu waa salaadii habeenkii la tukan jiray laakiin marka ramadaan ay noqoto si wada jir iyo jamaacana lagu tukanayo ayaa taraawiix la yidhaahda haddaad goonidaada u tukanayso waa salaatuleyl haddii sanadka intiisa kale aad tukanaysana waa salaatuleyl haddaad ramadaanka tukanaysana ood keligaad tukanaysana waxaan dhihi waa salaatuleyl laakiin haddii la wada tukanayo oo masaajidda lagu wada tukanayo jamaacina loo tukanayo waa salaatuleyl waana salaatu taraawiix magacaa salaatu taraawiixa si gooniya waxaa loogu siiyey calashaani markii dhowr ragcadood la tukadaba waa la yara nastaa marka kelimadu min araaxa min alistiraxay ka timi nasiinadaa waxoogaa yara fadhigaasi dhex gelaya halkaasaa looga magac bixiyey laakiin salaad kale meehe waa uun salaatuleylkii iyo witirkii iyo hawsheedii waay wax cusub maaha can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ahaa yuraqibu mid jeclaysiiya fii qiyaami ramadaana ramadaan istaaggiisa bisha ramadaan in la istaago salaad laysu taago ayuu dadka jeclaysiin jiray nebigu sal lay sl oo ku boorin jiray min hayri an ya'mura isagoon amrin fiihi qiyaamkaasi bicasiimatin si adag aan u amrin si adag ama si go'an isagoon u amrin ayuu haddana nebigu sal lay waslam jeclaysiin jiray maxaa laga wadaa isagoon ku waajibinin saas way macnaha laysa amra caziima waaye wainnamaa huwa amru istixbaab amru caziima waa amru wujuub ma uusan ku laasimin jirin dadka habeenka yani inay e, ramadaanka istaagaan laasimkaga muusan dhigi jirin amar laazim ah laakiin wuu jeclaysiin jiray ninkii raba ninkii jecel buu ku boorin jiray min hayri an ya'mura intuusan amrin fiihidh isagoon amrindha fiihi qiyaamkaasi bicaziimatin si adag oo laazima isagoon u amrin nabigu sal lay waslam meesha waxaa laga qaadan yacni salaadda taraawiixda iyo salaaddii habeenku midina waajib maaha salaad taraawiixdu waajib maaha waana ittifaaq waa laysla ogol yahay inaysan waajib ahayn saas way macnaa bacdu ahli lcilmi baa waxay yidhaahdeen in jamaaco lagu wada tukado waxay ku dareen yani wujuubka bay ku dareen sida taxaawi oo kale laakiin eh, jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan waa sunno ninkii doona wuu tukan ninkii iska daayana dembi ma gelin fayaquulu wuxuu dhihi jiray nebigu sal lay waslam man qaama ruuxii istaaga ramadaana ramadaan istaaga iimaanan rumaysnaan uu rumaysan yahay salaadan iyo ajirkeeda iyo wanaagga lagu sheegay iyo fadliga ku jira isagoo rumaysan waxtisaaban iyo ajir gurasho dalab uu dalbayo ajirka ku jira niyadiisu waxa weeyaan yacnii ajir ha lagugu siiyo waay yacni wuxuu rumaysan yahay ajirka ku jira iyo fadliga oo waxaa laga helayaa ah qasadkiisiiyo niyadiisuna waa dalabu thawaab ee ujeeddo kale kuma jirto marka ixtisaaban macnaheedu waxa weeyaan qasadka iyo niyadiisu waa inay ikhlaas ilaahay dartii tahay oo haddayna ilaahay dartii ahaynoo ama dadka iska raacama ha lagu sheego ama ha lagu ammaano ama dano kaleba meesha ku jiraan ajirkan ma helaysid wa man qaama ramadaana iimaanan rumaysnaan waxtisaaban iyo ajir doonid ruuxiisaa uu istaaga qufira waa loo dhaafay lahu isaga maa taqadama wixii hormaray oo min dambihi dembigiisa rawahu ljamacatu baa warisay axmed iyo nasaa'i waxay ku siyaadiyeen ufira lahu maa taqadama min dembihi wamaa ta'hara dembigiisii horena waa la dhaafi ka dambeeyana waa la dhaafi laakiin lafdadaasi wamaa ta'hara ah sida uu leeyahay alxaafid ibn cabdilbar abu cumar ibn cabdilbar wuxuu leeyay waa shaad wamaa ta'hara waa daciif buu leeyahy ibni xajarna waa u malaynaya laakiin aad uma xusuusto marka ziyaadadaasi ma jirto wacan cabdiraxmaan ibni cawfin radi allahu canhu ana nabiya sal ly slm nebigu qaala wuxuu yidhi ina allaha alla caza wajalla farada wuu waajibiyey siyaama ramadaana bisha ramadaan soonkeeda alla waajibiyey wa sanantu anna waan jideeyo waan sunneeyey qiyaamahu ramadaanka istaagidiisa soonka alla waajibiyey qiyaamkana anaa sunneeyey buu nebigu sal lay slam faman saamahu ruuxii sooma oo waqaamahu istaaga habeenkiina salaadda isu taaga iimaanan rumaysnaan waxtisaaban iyo ajirdooni darteed kharaja wuu baxayaa min dunuubihi dunuubtiisuu ka baxayaa ka yowma maalin isagoo la mid ah waladatu ay dhashay ummuhu hooyadii ah, isagoo xaaladii hooyadii ku dhashay oo kale ah ayb ayuu eh, dunuubtiisa ka baxaya yani dunuubtiisao dhan baa la dhaafaya rawaxa wariyey axmed wاnasaa'iyu wabnu maajah sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo annadr bnu shaybaan alxudaani oo daciifa ku jira sidaas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey alimaam اlbukhaari iyo nasaa'i waxayna leeyihiin xadiidku wuxuu sax ku yahay xadiiu abi salma can abi hurayra oo xadiiska hore ah amaa lafdigan cabdiraxmaan ibni cawf laga warinayo waxay leeyihiin ma sugna ayb culimmadu waxay isku khilaafsan yihiin dunuubtii waa la dhaafayaa baa layidhi oo siyaamu ramadaan iyo qiyaamu ramadaan baa lagu dhaafaya waa dunuubtee jamaahiirtoodu waxay qabaan iyo badanka culimmadu waa dunuubta yaryarka ah shardigu wuxuu ahaa yani waxa weye ida jtunibat alkabaa'ir nusuusta inta badan cibaadaadka iyo acmaasha in dunuubta lagu dhaafayo itlaaqaysana halkaasay ku xambaaraan ina alxasanaati yudhibna asayi'aat laakiin bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan sida alxaafid ibnu mundir iyo qolyoleh waxay leeyihiin kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba waa la dhaafi wadalika fadlullahi bay dheh laysa cala allahi bicasiis inuu ilaahay kulli wada dhaafo kuma adka marka dembigaa la dhaafayaa maa taqadama daahirkaasay mareen waxay dhaheen waxoo dhan baaba loo dhaafayaa wacan jubayr ibni nufayrin can abi darin qaala wuxuu ihi sumnaa waan soonnay maca rasuulilahi sal lay slam nebiga la jirankiisaan soonnay falam yusalli binaa namuusan tujinnin xataa baqiya ilaa uu hadhay sabcun toddoba oo min ashahri bisha ka mida wax salaad oo nabiga la tukanay ma jirin waa salaaddii habeenkii iyo salaadtaraawiixdii wey ilaa bishii ay ka hadhay todobaberi ama toddoba habeen fa qaama markaasuu istaagay binaa annagu nala istaagay oo na tujiyey xataa dahaba ilaa uu tegay ulu leyl habeenka saddex meelood meel ka mida ah. yani habeenkii waxaan umalay saddex iyo labaatanaad miyaha toddoba markay ka laaban tahay habeenkaasuu marka na tujiyey markaasuu salaaddii noo waday ilaa laga gaadhay Eh, saddex meelood meel habeenkii faqulnaa markaasaa ah, waxaanu idhi yaa rasuul allah maya uma kadibna lam yaqum muusan istaagin binaa annaga fi saadisati habeenkii lixaad habeenkii lixaad muxuu ka wadaa yacni fi saadisa habeenkii lix ay laabnayd waa habeenkii lix ay laabnayd waxaa la tirinaya waxa weeyaan waa inta laaban marka fi saadisa kor baa laga soo tirinaa soddonka ka soo tiri saadaysaa saadisa ku noqoni ayb uma lam yaqum binaa nalamuusan istaagin fi saadisati habeenkii lixaad oo bisha lix habeen ka laabanta wa qaama binaa wuxuu nala istaagay fi lhaamisati habeenkii shanaad oo shan ka laabantahay macna xataa dahaba ilaa uu tegay shatru leyli habeenka niski tanuu aad u dheereeyay ilaa habeenka niskiisi la gaadhuna tujinay faqulnaa markaasaa waxaanu idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayu low nafaltanaa haddaad noo siyaadin lahayd ood noo wadi lahayd baqiyata laylatina haadihi habeenkanagan inta ka hadhay habeenkii waxbaaba ka waxoogaaga ka hadhay habeenka maad noogu dartidood noo dhammaystirta cawo dhanna tujisa fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam innahu man qaama ruuxii istaaga maca alimaami imaamka la jirankiisa imaamkiisa ruuxii isla taaga xataa yansarifa ilaa uu salaada ka baxay la taagnaada ilaa salaadda uu dhammaysto kutiba waa la qori lahu isaga waxaa loo qorayaa qiyaamu laylatin habeen istaaggeed baa loo qoraya wixii imaamkii salaada la bilaabo ilaa uu la dhammaysto habeenkaasoo dhan isagoo taagnaabaa ilahay agtiisa looga qoraya uma kadibna lam yaqum binaan muusanna tujin nebigu sal lay waslam xataa baqaya ilaa ay hadhay alaaun saddex min ashahri bishii ilaahay ka hadhay haddana nebigu waa naga sex habeenadaa dambe nooma soo bix nama tujinin ilaa ay bishii saddex habeen ka hadhay fa sallaa binaa markaasuuna tujiyey fi aaliai habeenkii saddexaad Ah, markay saddexaad ka laabantahay habeenkaa isaga wadacaa wuxuu u yeedhay ahlahu habeenkiisa waxaan u malaynayaa ama waa habeenka toddobiilabaatanaad wey macana ayib wadaca wuxuu u yeedhay habeenka isaga eh, ahlahu ahalkiisi wa nisaa'ahu iyo dumarkiisi wixii qaraabadiisa iyo dumarkiisiiy waa soo kiciye habeenka faqaama binaa markaasuuna tujiyey xataa takhawafnaa ilaa aanu kaba baqnayba alfalaaxa suxuurtiiba ilaa aan ka baqnay alaaxaas wuu fasiri qultu waxaan idhi buuhi lahu isaga wamalfalaaxu oo falaaxani muxuu ah qaala wuxuu idhi assaxuuru waa waxa lagu suxuurto falaaxa luqada carabiga asalkeeda liibaantaa la dhahay laakiin wuxuu falaax ugu magacaabay suxuurtii buu hadda ka wadaayo maa yutasaxaru biyaa layidhahdaa marka siinka la kordhigo assaxuur haddaad dhaha waa maa yutasaxaru bihi waa waxa lagu suxuurto cuntada iyo cabitaanka iyo lagu suxuurta hadda haddaad siinka godood tidhaahdo assuxuuruna wuxuu noqonayaa suxuurashadii oo ficilkii ah marka hadda waxaa laga wadaa asaxuur asaxuur ah, oo wixii lagu suxuuranaya saas way macana waa alwaduu iyo alwuduu oo kale soo mayn hadda kor ka soo hadla alwaduu waa biyaha lagu weyse qaato alwuduu oo wowda la godana waa weyse qaadashada lafteeda waaa wariya xadiikaasi alhamsatu shantii baa warisay wasaxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu kadalika waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan ayb xadiidkani wuxuu daliil u yahay in ay salaada taraawiixda jamaaco iyo wada jir in loo wada tukado inay ku fadli badan tahay oy kaga fadli badan tahay inaad keligaa gooni u tukato ama gurigaagaba ku tukato jamaacadaa ka fadli maxaa ku tusaya innahu man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu layla inaad dadka la tukato habeenka intiisa soo hadhay in lagu qoro adoo tukanayay baa ka dhalanaysa laakiin fadligaa laguma hayo markaad keligaa tukanayso saasaa loo deliishanaya madhabkaasina waa madhab aljumhuur salaada taraawiixda inay ku fadli badan tahay isla tukashada waa madhab اljumhuur waxaa qaba اlimaamu shaafici abu xaniifa axmed iyo bacd اlmaalikiya balimaam اطaxaawi isagu uuba sii fogeeyo wuxuu yidhi waa waajibatun cala اlkifaaya buu yidhi inayna masaajiddu kulli laga wada seexdo aan salaad taraawiixba loo kicin waa la wada dembaabi buui marka waa inuun dad la tukada la helo buui dad isu taaga waa in la helo ayb alimaamu maalik iyo abu yuusuf iyo bacdu shaaficiyana waxay qabaan waxaa fadli badan salaada taraawiixda sida salaadaha kaleba gurigaaga inaad isaga tukato waxay daliishanayaan xadiidkii fi saxiixayn ku yimid ee nebigu sal ly slam afdalu salaati almar'i fii beytihi ila almaktuuba ruuxa salaadiisa waxaa ugu fadli badan gurigiisa inuu ku tukado ilaa salaada waajibkaa ah mooye xadiiska cumuumkiisa daliishanaya imaamu maalik iyo qolyahan ayb alsheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullah ra'yi wuxuu leeyahay muctadil ah oo uu labada qoloba taqriiban wuxuu leeyahay waxaa la fiirinayaa ruuxa khushuucda iyo inuu ku ta'auro salaadiisa iyo qiraa'adiisa haddii ay u badan tahay la tukashada dadkana taasaa u fadli badan haddii inuu qur-aankii ku ta'auro oo ku khushuuco oo uu noloshiisa saameeyo gooni markuu u tukanaya haddii ay u badan tahayna taasaa u fadli badan kolba waxaa la fiirinayaa buu leeyahy aharka iyo saamaynta ruuxa ku hadhaya hadday salaada jamaacadu ay isaga u badan tahay taasina dadku isku mid maaha dad baa markuu imaamku ku daba tukanayo qiraa'ada dhegaysanayo ta'iirkiisu badan yahy dadna markuu isagu ahrinayo keligii yahay baa ta'iirku badan yahy sheekh ibnu cuthaymiin caleyh raxmatullah ra'yi noocaasu leh abu dar waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa salaada taraawiixda in la dheerayn karo ilaa habeenka rubuciisa saddex afar meelood meel waa la gaadhsiin karaa waxaan dhilaha saddex meelood meel ilaa habeenka niskii baa la wadi karaa ilaa waagu ka baryo suxuurta laga gaadhayaa la wadi karaa kullu daalika nebiga ka sugantay sal alay slam amaa dadka ku daba tukanaya sida salaadaha waajibkaoo kale maaha waa kii xadiidkii ubay ibnu kacab iyo tamiimnu daari cumar markuu salaada tujiyay salaada sida loo dheeran jiray intaan daallo baan ulaha cuskan jirnayba dheh taagnida intaan ku daalo marka salaada sideedaba taraawiixdu maadaama ay sunno tahay ninkii kari karana wuu imaan ninkii aan kari karayninna dee gurigiisuu isaga tukan karaa saas daraaddeed dadka u fududeeya ma gelayso taa waa waajibka dadka ruuxii tujiye ha khafiifiyo maxaa yeele gadaashiisa waxaa ku tukanaya oday ruux jiran mid dan leh marka dadka salaada ha ku dheeraynina afatanun anta yaa mucaad tii la yidhi taa waa waajibka amaa tan maadaama ruuxu khiyaar leeyahay dee adeer tugaagaaban gurigaaga isaga tuko soo ma waa la dheerayn karaa marka nebiga sal lay sl habeenadaa uu saxabada tujiyey aad buu dheereeyey salaada ayb wacan caaishata radi allahu canha ana nabiya sal lay slam nebigu sallaa wuu tukaday fi lmasjidi masaajidkuu ku tukaday fasallaa waxa tukaday bisalaatihi salaadiisii naasun dad baa tukaday oo ku xidhay uma kadibna sallaa wuu tukaday ahaaniyata habeenkii labaad fakaura annaasu dadkii baa soo batay nbigii masaajid dhexdiisa ku tukanaya arkeen markaasay qolo isaga soo xidheen maalintii baa warka la isgaadhsiiye waxaa la yidhi xalay ma maqasheen rag baa nabiga la tukaday waa laysu soo habarwaxday marka haddana waa la yimi fa kaura annaasu dadkii baa soo batay uma ijtamacuu way soo kulmeen min alleylati aaliai habeenkii saddexaad aw iraabicati ama afraad falam yahruj muusan usoo bixin ilayhim iyaga rasuululahi uma soo bixin sal sl habeenkaa gurigiisu isaga tukada waa ka saxay ayagiina masaajidkay dhooban yihiinoo masaajidkiibay way sugahayaan haydin soo baxay leeyihin falamaa asbaxa markuu waa bariistay weliba riwaayaadka qaarkood waxay ku durayaan markii uu soo bixi waayey waxayis yidhahdeen malaha nebiga hurdaa la tagtayo inay qaylqaylyaan oo dhadhawaaqaan bay bilaabeen nabiguna sal ly slam intaa waa la socdaa lama sehadlahay shib waa qaala markaasaa wuxu uhi nebigu sal lay wasalam markuu waagu baryey ra'aytu waxaan arkay buu ra'aytu ladii ra'aytu waan ogaaday wey alladii kii sanactum aad samayseen waxaad samaynayso dhan waan ogaa falam yamnacnii iima diidin min alkhuruuji bixitaan ilaykum idinka aan idiin soo baxo iima diidin ilaa annii khashiitu inaan ka baqay mooye an yufrada calaykum in laydinku waajibiyo waxaanuu keliya ka yaabay oan ka baqahay intii dadaalkiinna la arkiyo salaaddaa saaad u jeceshihiin ilan sharcigii baa degayo isbedel baa socda in ilaahayba idinku waajibiyeba marka cabsidaa aan idin cabsanayo dee haddii laydinku waajibiyan inaad kari weydaan oo idinku cuslaato cabsidaas darteed baan idinku soo bixi waaya ee xaalkiinna waa la socday waxaad samaynaysaa ayb wadalika kaasina fii ramadaana ramadaan dhexdeed wa muttafaqun calayh wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan qaalad waxay tidhi caaisha kaana annaasu dadku waxay ahayn yusalluuna kuwa tukada fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa fii ramadaana ramadaan dhexdii bileyli habeenkii awsaacan ayagoo yani jamaaca jamaacaad ayagoo koox kooxa ayib way sii fasirtay yakuunu waxaa ahaanaya bay tidhi maca arajuli ninka la jirankiisa ashayu wax oo min alqur'aani qur-aanka ka fayakuunu waxaa ahaanaya macahu la jirankiisaoo la tukanaya annafaru koox alhamsatu shan aw isabcatu ama toddoba ninbaa waxoogaa qur-aana yaqaano halkaasuu ku tukanaya koox baa marka ku daba xidhanaysa waxoogagiisa qur-aanka u yaqaano bay yani kula tukanaya aw amase aqalla ama wax ka yar baa la tukanaya min dalika shantaa ama toddobadaa aw amase akara ama dad ka badan baa la tukanaya yani koox koox baa masaajidka loogu tukanaya yusalluuna way tukanayaan dadkaasi bisalaatii salaadiisiibay tukanayaan salaadiisay tukanayaan macnaa way ku daba xidhan yihiin isagay la tukanaya qaalad waxay tidhi fa amaranii wuxuu i amray rasuululahi sal lay waslam an ansiba inaan taago lahu isaga xasiiran darin calaa baabi xujratii qolkayga iridiisa qolka iridiisa inaan darin u taago oon darin u dhigo ayuu nebigu sal lay wasalam ayuu amray bay tii fafacaltu markaasaan sameeyey fakharaja markaasuu nabigu baxay ilayhim iyagu u soo baxay bacda an sallaa markuu tukaday kadib alcishaaa alaakhira cishaha dambe cishaa alaakhira muxuu ka wadaa muxuu ka saaraya hmm? salaada maqrib buu ka asaaraya soomaalina soo mari ah. alcishaa alawlaa baa la yidhahda cishaa alaakhirana waa middan hadda aan tukan doono ayb faijtamaca waxaa u kulmay ilayhi nebiga xaggiisa man fi lmasjidi wixii masaajidka joogoo dhan baa soo ururay fa sallaa bihim wuu tujiyey nabigu sal ly slm wadakarad waxay sheegtay alqisata qisadii bay sheegtay bimacnaa maa taqadama xadiiskii hore intii ku hormartay hayra laakiin anna fiihaa dhexdeeda waxaa ku sugan qisadan riwaayadan caaisha ay sheegtay annahu lam yakhruj inuusan nabigu soo bixin ilayhim ayaga fi leylati aaniyati habeenkii labaad ah, riwaayada hore mutafaqa waxay tidhi habeenkii saddexaad ama afraad buuna u soo bixin laakiin waayadan axmed waxay iyadu tidhi habeenkii labaad ma soo bixi waa ikhtilaaf markaas ayb qisadaasi waxay tilmaamaysaa salaada taraawiixda asalkeeda nebigaa jideeyey sal alay waslam salaada taraawiixda in la wada tukado oo masaajidda jamaaca ahaan lagu wada tukado oo imaam intuu dadka hormaro dadkuna ku daba tukadaan sida salaadihii waajibka oo kaleeto nebi maxamed ficilkiisay ku jidaysantay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh isagaa dhowr haymooyin saxaabada tujiyey ayib wuu ka tegey marka wuu joojiyey muxuu joojiyey wuxuu u joojiyey cillad la yaqaano oo la fahmi karo xikmad la yaqaano oo u caddeeyo oo ah waxaan ka baqay in laydinku waajibiyo ayib cabsidaa amaa laydinku waajibiyaa ah waxay uun jiri kartay intii waxyigu degayey soo ma oo axkaamta uu isbeddelku ku socday haddii nebi maxamed dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ma waxaa laga baqayaa marka in wax laysku waajibiyo soo xabsidii meesha kama bax ilan waxyigu intuu degayay unbaa isbeddel iyo waajibin iyo imaan karta haddii saaxibu sharci uu dhintay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasi axkaamtu mid walba intuu ku ogaabay ku ekaanaysaa isbeddel dambe laga baqi maayo marka saas daraaddeed bay khulafadu dib ka nooleeya sida atarkan inoo soo socda uu tilmaamayo cumar baa marka jamaacadii la wada tukanayey dib u soo nooleeyey xilligii nebiga saasay ku istaagtay xilligii cumarna sida waxaan dhihi lahaa xilligii abuubakarna sidaasay ku jirtay oo ay ku taagnaydoo masaajidka kooxkoox laysaga tukan jiray xilligii cumar buu marka sunnadaa dib u soo nooleeyey sidaa wy marka ayib xadiiskan waxyaalaha laga faa'idaysanaya waxaa ka mid ah masale fuqahadu ay ku muransan yihiinoo ah ruux salaad ku jira oo inuu imaam noqdo aan ku talagelin aanan niyaysanin adiga ma isaga soo xidhan karta ya mise imaamnimada haddii la niyoodo unbaa uun lagugu daba xidhan karaa fuqahada qaar baa qaba qaar baa waxay qabaan ruuxaan imaamnimo niyoonin salaad laguma daba xidhan karo saas daraaddeed mid keligii iska galay haddaad dib ka timaaddo iskagama daba xidhan karti laakiin waa ra'yi daciifa xadiiskani wuxuu faa'iidaynayaa nebigo salaadda iska galoo keligii iska tukanay inay saxaabadu gadaal kaga soo xidheen soo ma ayb wacan cabdiraxmaan ibni cabdilqaariy qaala wuxuu yidhi kharajtu waan baxay maca cumar ibni khataab ayaan baxay leylatan habeen cumar baan soo raacay habeen fii ramadaana ramadaan dhexdii ila almasjidi masaajidkaan usoo raacay buui fa markaaba annaasu dadkii awsaacun waa koox koox mutafariquuna oo kala tagtagsan yani masaajidkii nebiga sal lay waslam baa koox koox loogu tukanaya yusallii wuu tukanayaa alrajulu nin baa linafsihi goonidiisa u tukanaya halkaas mid baa keligii iska tukanaya wa yusallii wuu tukanaya alrajulu ninna waa tukanaya fa waxaa tukanaya bisalaatihi salaadiisii waxaa la tukanaya alrahtu koox midna halkaasuu ku tukanayaa koox baa ku daba xidhan oo salaadda la tukanaya saasaa marka loo kala tukanaya halkaa koox halkaa koox halkaa mid halkaa masaajidkii baa nimba meel salaadiisa ku xidhan ayb faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi sidaasuu ku soo maray iyagoo u tukanaya faqaala cumar wuxuu yidhi innii anigu araa waxaan ra'yeynayaa oo ila quman low jamactu haddaan kulmin lahaa haaulaa'i kuwan calaa qaari'in waaxidin hal nin oo qur'aanka akhrin yaqaana korkiisa haddaan ku kulmin lahaa oo hal imaam u wada samayn lahaa la kaana wuxuu ahaan lahaa arrinkaasi amal mid fadli badan oo wanaagsan buu ahaan lahaa mid wanaag badanoo fadli badan buu noqon lahaa uma kadibna markaasi waxoogaa way la qumanaatay uma markaa kadib buu cazama go'aansaday buuri fa jamacahum dadkii buu uruuriyey calaa ubay ibni kacbin buu ku uruuriyey ubay ibni kacab ayuu imaam uga dhigay oo sidoo kaleeto muwa maalik sida ku timi bisanadin saxiix tamiimin iddaari sidoo kale tamiim iddaari iyo ubay ibni kacab labadaasuu isu daba istaajay oo saxaabada raggii qur-aanka xifdisnaa uma kadibna kharajtu waan soo baxay buuhi macahu la jirankiisa cumar baan la soo baxay buuhi leylatan ukhra habeen kale habeenkalaan soo raacay buu walxaal annaasu dadkii yusalluuna iyagoo tukanaya bisalaati qaari'ihim qaarigoodii salaadiisii iyagoo tukanayo kulligood hal imaam ku daba xidhan ayuu masaajidkii soo maray waa habeen kale fa qaala cumar cumar markaasuu wuxuu yidhi nicmat lbidcatu tan la bilaabay baa nicmo lahaatay haadihi ee tan ah tan aan bilaabay ayaa wanaag lahaatay oo tee ah tan dadka hal imaam inaan isugu keenay walatii midda buu yidhi yanaamuuna ay ka seexanayaan canhaa xaggeeda oo gelinka dambe la tukado ayaa afdalu ka fadli badan min allatii midda yaquumuuna ay istaagayaan tan gelinka hore ay taagan yihiinna waxaa ka fadli badan gelin dambe hadday istaagi lahaayeen ayb habeenka gelinkiisa dambe yacnii wuxuu ka wadaa aakhira alleyli habeenka aakhirkiisu ka wada wa kaana annaasu dadkuna waxay ahaayeen yaquumuuna kuwa istaaga awalahu habeenka gelinkiisa hore gelinka horaa salaada taraawiixda la istaagi jiray wuxuu tilmaamayaa marka gelinka dambaa ka sii fadli badnaan laha rawa bukhaariyu baa wariyay xadiidkani wuxuu inoo tilmaamayaa haddii nebigu joojiyey salaaddii taraawiixda laysla tukanayay cilladana uu xadiiskii hore inoo sheegay uu u joojiyey yaa in laysla tukado mar labaad soo celiyey ayuu xadiiskan inoo fasiraya cumar baa soo celiyey xilligiisa ayb min dalika alyowmna waxay noqotay sunno iyo dhaqan ay ummadda muslimku kala dhaxasho min jiil ilaa jiil generation generation kale u dhiibo sidaa loo kala guuriyo ilaa maanta ayna soo gaadhay marka eh, sunno nebi weeye asalkeedu markay wakhti dhexda ka baxdayna waxaa dib u nooleeyey cumar baa dib u nooleeyey ayib hadday sidaas tahay oo marka uu nebiguba tukaday oo dadka isagu tujiyey cumar muxuu yidhi nicmat lbidcatu haadihi ya ilan bidca waxaa la yaqaana wax shareecada khilaafsanay bidca maxaa la yidhahdaa bidca waxaa la yidhahdaa wax shareecada khilaafsan wax cusub oo nebigu uusan ogayn saxaabadiisii ogayn qur-aanka aan ku oolin oo dib lagala yimid oo dadka diin looga dhigayo bidca waa taa tanna nebigii baaba bilaabay baan nidhi sooma oo xadiiskeedii kor taaganna cumar seebay marka uu muxuu ahaay isugu qanciyo oo uu bidco ugu magacaabo waa su'aal jawaabtu wax weye way fududahay bidcada ayaa waxaa la yidhaahdaa shay hore oo intuu wakhti istaagay aad adugu bilowday ama mar dib ka bilowday bidco waa la yidhaahdaa oo bidcada sideedaa bilow baa la dhahaa wuxuu ka wadaa marka wakhtigii isaga ka horreeyo abubakar wakhtigiisi iyo nebiga sal alay wasalam qaybihiisii dambaba sunnadani way istaagtay soo ma wakhtigaa horay taagnayd marka loo fiiriyo xilligan isagu uu bilaabayo magac bidco waa lagu itlaaqi karaa laakiin waa bidca luqawiya xagga luqadda marka la fiiriyo unbay shay cusuba uu bilaabay noqon ama bidca idaafiya la yidhaahdaayo wakhtigii isaga ka horreeya marka la fiiriyo oo ayna jirin ayuu bidca ugu magacaabay bidca idaafiya la yidhahda walaysat bidca sharciya bidca sharciya ma noqon karto waxayna ku noqon karaynin wax nebi maxamedba uu sameeyey bidca sharciya ma noqon karto lagumana ilaaqi karo lafdigaana maba aqbali karto laakiin ama wuxuu ka wadaa bidca luqawiya oo bilowgaasa ama bidca idaafiyuu ka wadaayo wakhtigii ka horreeyey taagnayd marka loo fiiriyo buu isagu wuxuu bilaabay ka dhigay saasman laakiin bidca waana waxyaalaha ay u deliishadaan qolyaha suufiyada iyo dariiqooyinka iyo qolyahan iridaha bidcada fura oo wax bidcaba aynan agtooda xaaraamba ka ahayn bidco wanaagsan baa jirta markay muxuu ahaaye ay irideeda fuurayaan ama wax u raadinayaan hadalkan cumar bay deliishadaan nicmat lbidcatu cumar baa bidco wanaagsan baa jirta marka laakiin hadalka cumar haddaad bidco sharciyo ah ka dhigto markaaba waxaa ku hardinaya oo madaxa kugu dhufanaya oo nebi maxamed baa sameeyey say bidca ku noqoto meel heli mayse marka waa inaad marka hadalkaaku isdardaro oo isdarbiyo way markaas waa in marka hadalka cumarna meeshiisaa la saaro ficilka nebiguna sal lay waslam shaygan waa shay mashruuca nebigaa jideeyey salawatu rabbi wasalamu caleyh waxaa kaloo laga faa'idaysan oo xadiiskan inoo faa'iidaynayaa masaajid hal masjid jamaaco kooxa way ku wada tukan karaan jamaacaad masaajidkeenna hadda soo waasac maaha kor qola way ku tukan kartaa halkan qayb baa ku tukan karta meeshaa dhaxana qolaa ku tukan karta xaggaa dambana qolaa ku tukan karta fasalladana qaar baa ku tukan karta hal wati hal wakhti qolo walba imaamkeeda ay leedahay oo aaway daliilka dee wakhtigii nebigaa la tukan jiray soo ma markuu nebigu joojiyeyna xilliga abubakar baa la tukan jiray xilligii cumar bnkhataab qayb ka midaa ah la tukan jiray oo saa loo tukan jiray maxaa diiday marka ma xilligaa kadib uu nas diiday soo degay ya ile shareecadii waa xidhantay nas diiday ma soo degine sidan waa sida quruxda badanee wanaagsan hal imaam in laysugu yimaado waana sida cumar u fadilay laakiin laasimna maaha waajibna maaha hadday taasi bannaanaatay masaajidkii hal xilli inay jamaacaad kala gedisan ku tukan karaan xilliyo kala dambeeya inay jamaacaad ku tukadaanna waa kasii xag jirtaa inay hadda gelinka hore kooxi ku tukato kelinka dambena koox soo kacday ku tukataay iyo hal mar inay kooxa ku wada tukadaan kee daran hal mar baa daran sooma hal marba haddii deliil loo hayo marar kala dambeeyana warkeeda iska baddaha saas daraaddeed qolyaha leh masjid hal mar in habeenkii laba jamaaco oo salaatu taraawiixa lagu oogo waa bidca dhahayahay warkaasi war saxsan maa warkaasi war saxsan maa aahaarta iyo axaadiistuu ka hor imaanaya salaada waajibkaa baan la ogolayn jamaacaad kala dadambeeya hadal ku jira amaa salaaddu hadday sunno tahay haddii jamaacaad laysla tukado haddii la kala tukado haddii la kala dambeeyo kullu dalika jaa'is waay axaadiista nabigaa tilmaamay salawatu rabbi wasalam xadiiskaasina macnahana waa ka faydaysanan tiradii uu amray cumar intay ahayd way noo soo socotaa aarkan xadiiska ka dambeya insha allah tacala baan ku tilmaami doonaa nebigu sal lla lay tiro intee leeg buu saxaabada tujiyey cumarse markuu isu keenay tiro intee leeg buu u xadiday oo la tukaday insha allah tacala xadiiska dambaan kaga hadla walimaalikin waxaa u sugnaaday buu yidhi imaam maalik fi lmuwaa kitaabkiisa muwaaa ah dhexdiisa waxaa ugu sugnaaday oo uu ku wariyey waay can yaziid ibnu ruumaan buu ka warinayaa qaala inuu yidhi yaziid kaana waxay ahaayeen annaasu dadku fii zamani cumara cumar wakhtigiisii yaquumuuna kuwa istaaga fii ramadaana ramadaan dhexdiisa waxay istaagi jireen ooay ku istaagi jireen oo tukan jireen waay bialaain wacishriina rakca labaatan iyo saddex ragcadood ayay tukan jireen asarkaas imaam maalik uu soo saaray oo yaziid ibnu ruumaan uu cumar ka warinayo waa ahar daciifa wa cilatu dacfigiisuna ama sababu dacfiguna waa ahar munqatica wa lanna yaziid ibnu ruumaan lam yudrik cumara cumar muusan soo gaadhin saas daraaddeed ahar kuma sugna waa daciif wuxuuse tilmaamayaa mas'alo ah salaada taraawiixdu tiro ma leedahay cadad go'an miyay leedahay horta nebiga sal alla alay wasalam habeenadii uu saxaabada tujinayay tiro go-an oo axaadiistaas habeenadaa uu tujiyey ku timid ma jirto saddexdii habeen ee saxaabadu ku daba tukanayeen tiradaasuuna tujiyey ma soo aroorin xadiid baa jira odhanaya nebigu sal alay wasalam soddon iyo waxaan dhihi labaatan iyo saddex ragcadood buu tukan jira labaatan ragcadood iyo saddex witir ah xadiidka culimmada sunnadu waxay isla ogol yihiin culimmada xadiidku inuu daciif yahay oo uusan sugnayn ayb marka nebiga sal lla lay waslam habeenaduu tujinayay tiro lama hayo cumar baa yimid markuu dadka hal imaam u sameeyey aarkani waa daciif laakiin waxaa jira aar kaleoo muwaطa' maaligii qayrkii ku yimid oo saa ibnu yaziid laga warinayo aarkaas mar wuxuu ku yimid cumar wuxuu amray kow iyo toban ragcadood moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi baa ka warinaya saa ibnu yaziid marna wuxuu ku yimid cumar wuxuu amray in saddex iyo labaatan ragcadood dadka ay tujiyaan imaamyadu labadaa riwaayo waxaa isku khilaafsan moxamed ibnu yuusuf alfiryaabi ardadiisaa isku khilaafsan ardaydiisbaa qaarna waxay warinayaan ragcadood bay ahayd qaarna waxay warinayaan ragcadood buu amray labadaa riwaayo bay culimmada qoloba mid rajaxayaan sheekh albani caleyh raxmatullah iyo kayrkii waxay rajaxayaan riwaayada kow iyo tobanka oo ah. cumar dadka wuxuu amray kooiyo toban ragcadood wuxuu waafaqayaa marka xadiidkii marfuuca ee caaisha markii la weydiiyey nebiga sal lla ley wasalam salaadiisa habeenku intay ahayd waxay tidhi maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi calaa ixdaa casharat ragca ramadaan iyo hayrkii toona kooiyo toban ragcadood kamuuna siyaadin jira xadiidkaa marka marfuuca iyo ficilka cumar ayaa markaa iswaafaqsan halkaasuu mariyay sheekh albaani caleyh raxmatullaah dabcan sinaaca xadiiiyaoo sanadka xaggeedana tarjiix noocaana waa sameeyey laakiin baaxiiin kalaa jira oo cilmiga xadiidka aqoon u leh oo sheekh albaani ku khilaafsan oo rajaxaya riwaayada inay xoog badan tahay marka cumar maxaa ka sugan waa laisku khilaafsanya cumar ma bay ahayd mise khilaaf baa ku jira ayb amaa xadiid marfuuca oo nebigu buu tukan jiray ah lama hayo waa daciif baan idhi ka isaga waa laisla ogolyahay inuu daciif ayb waxaa soo hadhay cadad sugan ma jira salaada taraawiixda ah cadad waa jira oo kooiyo tobanka ragcadood xadiida caaisha kusoo arooray isla xadiidkeeda waxaa ku soo arooray saddex-iyo toban ragcadood xadiidu jaabirna waxaa ku yimid saddex-iyo toban ragcadood marka saddex-iyo tobanka ragcadood labada ragcadood ee siyaadada ah baa laga doodayaa xaggay bay tiradaasi ka timid qaar waxay leeyihiin waa labadii ragcadood ee fudfududaa ee salaada lagu bilaabi jiray salaadda habeenkii qaar si kaley ku dartay bay leeyihiin qaar adugu si la yidhaahdaba meelahaas wa waxaa marka muhima inaan ogaanno a'immada salafku saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immadii waaweynaa taqriiban waxaa la soo guurinayaa ijmaac ah inay isla ogolaayeen salaada taraawiixda iyo salaada habeenku inaysan lahayn tiro go'an oon la dhaafi karin tiro go'an oon la dhaafi karin oo ciddii dhaafta ay khaldantay inaysan jirin baa ijmaac badan laga soo guurinayaa saxaabada iyo taabiciinta iyo a'immada haayatumaa fil amri waxa weeye arrintu gebagabadeedu waxa weeye ninkii badsadana badsay ninkii yaraystana yaraysay ninkii kow iyo tobanka ku gaabsada waa sida fiican qiraa'adana dheereeya kaana yusallii arbacan falaa tas'al can xusnihinna wa tuulihin uma yusallii arbacan falaa tas'al can tuulihinna can xusnihinna wa tuulihin uma yusallii alaaa marka haddii qiraa'ada aadood u dheerayso ragcadaha kow toban ka dhigto ama saddex iyo toban ka dhigto oo xadiid ficilkaasi nebiga sal lla lay waslam aad qaadato waa sida fiican laakiin ninkii wada oo ragcadaha badiya salafka qaar ka mida waxay qabaan saddex iyo labaatanka in badanoo a'immada sunnada ka mida ku tegay imaamu maalig iyo isagu waxay ku tageen reer madiina taqriiban sagaal iyo soddon bayba ku tageen salaadu taraawix waa halkaasay dheheen qaar waxay dhaheen afartan iyo dhowr waay kullu daalika waxaa laga warinayaa aimadii sunnadaa laga warinaya warku marka wuxuu isugu imaanayaa tiro go'anoo laazima ma jirto tiro go'anoo laazima ma jirto ninkii yidhaahdaa tiro go'an oo laasimaa jirta ciddii khilaaftana uu bidca ku dhacay wuxuu khilaafsan yahay manhajkii salafkuyuu khilaafsan yahay waxaana masaladaa tilmaamaya inayna tiro go'an jirin xadiidkii nabiga fii saxiix ku yimi nabigu sal lay waslam salaatu lleyli mana mana salaadda habeenku waa laba ragcadood faidaa khashiya axadukum asubxa falyusalli yani markuu waaga aad ka baqdo inuu kugu baryo hal ragcada tuko tuutiru lahu maa qad salla wixii habeenka aad tukutay witirkaaga dhigta marka nin cishaha kadib labalabo ragcadood bilaabay ama habeenka xilli ka mida bilaabay oo waagu intuu ka baryayo waday imise ragcadood buu tukan karaa soo badna marka uu iska socon marka tiro xadidad ma jirto oo la dhihi tiradaa ruuxii dhaafiya shareecadii buu khilaafay dembi buu ku dhacay bidcu la yimi marka dadku hadday labaatan tukadaan hadday saddexiyo labaatan tukadaan hadday ka badiyaan hadday ka yareeyaan mas'aladaasi fiiha saca cinda asalaf masaladu sidaasay ahayd mar hadday sidaa ahaydna ijmac fara badan baana jira imo badan soo guurinaya mar hadday sidaa ahaydna yasacunaa maa wasicahu wixii iyaga waasac u noqdayba annagana waasacno wixii sidaasoo kale intay isku khilaafsanaayeen haddana walaalo ku ahaayeen inaan annagana isku khilaafno walaalana ku ahana dhib male masaajidkii saddex iyo labaatan tukada kii ka badiya kii ka yareeya ahlan wasahlan mushkila bal masalada iyada ayib hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم